الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد عبد الله بن مسعوud waxaan qaadanaynaa ama aan baranaynaa taariikhdii saxaabigii cabdullaahi bni mascuud man sarahu qofkay farxad gelinaysa an yaqra'a inuu u aqriyo alqur'aana qur'aanka ratban asagoo qoyan kamaa nasala suu ku soo degay ama uu u soo degayna ah falyaqra'hu ha u aqriya qur'aanka calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin ummi cabdi wiilkeeda suu akhriyo oo kale ha u akhriyo yay farxad gelinaysaa macnaha oo jecel inuu qur'aanka u akriyo si radbi ah oo qoyan sida marka uu ku soo degay asagoo ah ninkay farxad gelinaysow falyaqra'hu ha u akhriyo qur'aanka calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin ummu cabdi wiilkeeda waa cabdullahi bni mascuude kaana yowmaidin maalintaa cabdullaahi wuxuu ahaa hulaaman wiil yaafican oo koray ah wiil yar oo markaas soo baxay lam yujaawiz alxuluma aan qaangaarka gudbin waqtigaa buu qaangaaray xilliga dhallinyaronimada iyaal iyo madhaga ama dhallinyaronimadu ay ugu fiican tahay saddex iyo toban jir afar iyo toban jir shan iyo toban jir meelaha waaye kaana yowmaidin maalintaa cabdullaahi wuxuu ahaa ghulaaman wiil yaafican bislaaday kuray ah lam yujaawiz اlxulm aan weli qaangaarka dhaafin wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yasraxu mid ku daajiya xoolaha yasraxu mid ariga ku raaca buu ahaa fii shicaabi makka maka buuraheeda shicaabta iyo buuraha waddooyinka dhexdhexaadkoodaee maka ayuu ku raaci jiray baciidan oo ka fog can innaasi dadka xaggooda waa meel dadka ka fog ayuu ku raaci jiray wa macahu hanamun wa macahu waxaa la jiray oo micigiisa ahaa hanamun ari yarcaahaa uu ku raaca meesha lisayidin sayid ayuu ku raaci jiray oday oo min saadaati qurayshin qoraysh odayaasheeda markaa ka mida ari uu leeyahay yuu jibaalihii buurihii maka dhexdooda ayuu ku raaci jiray huwa odaygaasi waa cuqbatu binu muciiin cuqbatu bin muciid ninka la yidhaahda arigiisa ayuu ku raaci jiray kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yunaadownahu kuwa ugu naadiyey ugu dhawaaqa cabdullaahi ibnu ummi cabdin baa la ohan jiray ibn ummi cabdin ummi cabdi wiilkeeda ina ummi cabdi baa la dhihi jiray amaa ismuhu magaciisu fa huwa cabdullaahi waa cabdullaahi wa amaa ismu abiihi aabbihiina magaciisa fa mascuudin waa mascuud cabdullaahi bni mascuud waa sida kaana algulaamu wiilkaa wuxuu ahaa yasmacu mid maqla biakhbaari الnabiy nebiga akhbaartiisa ayuu maqli jiray alladii nebigaasoo dahara ka soo baxay fii qowmihi qoomkiisa dhexdooda qoomka reer quraysh ee maka ah nebigii ka soo dhex baxay qabaradiisa ayaa soo gaargaari jiray falaa ya'bahu lahaa danna kama geli jirin wax dan ah ee uu ka geli jiray cabdullaahi ma jirin warkaas sababtoo ah lisigri sinnihi da'diisoo yarayd canugaro hadda soo baxo waxaaba aan dhegaha u dhigine marna saasuu ahaa waa min jihati dhinac haddii laga fiiriyo walibucdihi iyo ka fogaashihiisa can ilmujtamaci almakiyi bulshada reer makaad uu ka fog yahay darteed yuusan danka geli waayey waa min jihatin ukhraa dhinac kale laba jiha sababtooda yuu hadalkaa soo baxayee nebi baa ka soo baxay tolka la dhahaayo ayuu dan oga geli waayey waa mare waa da' yaraa waa mar labaade wuxuu ka fogaa mujtamaca iyo bulshada reer maka waa min jihatin ukhraa faqad daaba waxaa caada u ahaa calaa an yakhruja inuu la baxo biqanami cuqbata cuqba arigiisa mundu lbukuuri laga bilaabo bukuurta waa wakhtiga hore fogta hore ee subaxa marka la gaaraba inta weli mugdiga uu jiro bukuur iyo kallahaadaa la yidhaahdaaye wakhtigaa laga soo bilaabo ariga la bixi jiray umma kadib laa yacuudu bihaa ma soo noqon jirin oo arigii ma soo celin jirin ilaa idaa aqbala alleyl ilaa beenku soo qaabilo maahane nin salaada subax xidigaha ceerka markii ku yaalaan baxay habeenkii cishaa'igii yimid asagoo daalo yimid oo dhacay subaxii haddana meeshii ka sii baxay goormuu danka galayaa nebi baa soo baxay iyo nin saasa xaaladay tahay wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah abasara wuxuu arkay algulaamu canugii almakiyu reer makaad waa cabdullaahi bni mascuude kahlayni laba garmadow calayhimaa korkooda alwaqaaru sugnaan iyo xasilooni ay ka muuqato laba ninoo garmadoobayaal ah ayuu arkay maalin maalmaha ka mid ah yattajihaani u soo jihaystoo u soo socda naxwahu dhankiisa min baciidin meel fog buu ka arkay meel dheer bay ka soo socdaanoo waa laba ninoo garmadoobayaal ah afartameeye iyo meelaha ah calayhim alwaqaaru waqaaro iyo sugnaan ay ku sugan tahay yatajihaani u soo jihaysanayoo u soo socdaa naxwahu dhankiisa min baciidin meel fog ka soo socdaa ama meel fog buu ka arkin waa isku mid waqad akhada ay qabatay aljuhdu juhdigii labadaa nin juhdi baa qabtayoo waa rafaad rafaadkiibaa markaa qabtay iyo dhibkii minhumaa labadooda kulla ma'khadin meel kasta ayuu ka qabtay rafaad iyo dhib baa labadii nin ka muuqda kulla ma'khadin qabasho dhammaanteed macnaha tacabkii iyo shiddadiibaa meel kasta ka asiibay labadaa nin washtadda waxaa ku kakanaadoo ku darnaaday calayhimaa korkooda addama'u haraadkii ama oonkii xataa jaffat ilaa ay qalashay minhumaa xaggooda ashifaahu furuurihii ay qalaleen ama bushimooyinkoodii wاlxuluuqu iyo xuluuqa dhuunta dhuuntiina ay markaa qalashay iyo faruurihii oon daraaddeed laba ninoo dhib iyo rafaad ka muuqda oon badan haaya faruurihii iyo dhuuntiina ay qalalan tahay xataa candhuuf ay ku qoyaan ma laha yuu meel dheer ka arkay falammaa goortii waqafaa ay soo dul istaageen labadii nin calayhi cabdullaahi korkiisa sallamaa way salaameen wa qaalaa waxay dhaheen yaa ghulaam yarow axlib lanaa noo maal oo noolis min haadihi ashiyaahi riyooyinkaani arigan maa nudfi'u waxaan ku demino bihi maagaadama anaa oonkeena wanabullu aan ku qoyno curuuqana xididadeenna xididadii dhan waa qalaleen waxaa haya haraad aad iyo aad u weyn intay soo dul istaageen wiilkii arijiraha cabdulaahi bni mascuud oo ay salaamayn bay dhaheen yaa hulaam ghulaamow waa yarow axlib lanaa min haadihi shiyaa riyaaga waxaad nooga maashaood nooga listaa maa nudfi'u bihi dama anaa waxaan haraadkeenna ku demino oonka nahaya oo wanabullu aan ku qoyno curuuqanaa xididadeenna fa qaala algulaamu kii yaraa wuxuu yidhi laa afcalu ma samaynaayo falghanamu arigu laysad lii ani iima sugnaanin laysat ma ahaanin lii wax ani aan leeyahay wa ana calayha mu'tamanun waa laygu aaminay buu yidhi erigaan aamaanow igu yahay cidna layma oggolo layma fasixin inaan u maalo anigana melihi idan laa afcalu ma samayn kara xaaladaa falam yunkir rajulaani labadii nin kumay qoonsanin ma inkirin ma nicin oo qowlow hadalkiisa way ku qanceen macnahoo ma inkirno ma diidin wabadaa waxaa u soo daahiray calaa wajhayhimaa labadooda weji alridaa canhu qanacsanaan iyo raadi ahaasho canhu xaggiisa ay ka raali yihiin hadalkaa uu yidhi waa hadal lagu kalsoonaan karo waa hadal runtii ah marka kama hor imaanina ma qoonsanin hadalkiisa uma bacdi qaala lahu wiilkiibaa wuxuu ku yidhi axaduhumaa labadii garmadow ee u timide oonka haayey mid ka mid ah dullanii itusi calaa shaatiri lam yanzu aan la saaranin aan la abaahinin calayhaa korkeeda faxlun faxliga macnaha wax kasta wax faxliyo abaahiyaa loola jeedaa hadda waa orgey ri aan weli in la boodo aan gaarin oo waxar ah ee aad u yar itusi buu yidhi fa ashaara algulaamu wiilkii yaraa wuxuu u tilmaamay ilaa shaati ri sakiiratin ee yaroo waxar ah qariibatin minhu xaggiisa u dhowayd saasuu farta ugu fiiqay fataqadama minhaa alrajulu ninkii wuu aaday ridii loo ishaaree yarayd ee aan weli e, e, orgiga iyo kulli bootinta aan markaa gaarno weli aan la abaahinin ayuu aaday fataqadama minha arajul ninkiibaa u galay ridii wactaqarahaa waa dabray lugaha dambuu ka xidhay wa jacala wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo darcahaa candhadeeda ama naaskeedii biyadihi gacantiisa wa huwa yadkuru xusaya calayhaa candhadii korkeeda isma allaahi ilaahay magaxiisa bismi illaahi asoo odhanaya yuusaa uga salaaxay ee candadii rida waa mid yaroo waxar ahoo wax waaweyn kuma yaalee wax yaray solalman baa ku yaala saasuu markaa u salaaxay fa nadara ilayhi waa eegay ninkii algulaamu kii yaraa fii dahshatin siyaab ah wuu yaaban yahay wa qaala fii nafsii ba cabdulaahi nafsadiisa wuxuu ka yidhi wamataa kaanat ishiyaahu sagiiraat goormay riyaayi yaryaraaye waxaraha ahaa allatii taasoo lam tunzu aan calayha aan alfuxuulu fuxuulka iyo abaahinta aan gaarin oo aan weli la boodin goormay taduru ka soo qubanayaan labanan caano taasuu si wareera nafsadiisa u yidhi laakina darca laakiin darca ashaati ridii candhadeedii maa labisa maba daahinba an intafakha inay soo barartay barar jiraa ma ahee caanaa soo galay an intafakh inay soo buuxsantayey soo buuxsantay soo barartay wa tafiqa allabanu caanihiina waxay guda galeen yan caanihiina waxay guda galeen yantafiqu inay soo qubanayaan minhu xaggiisa waa candhadiiye haran haziiran ayagoo fara badan harran ayagoo daadanaya haziiran oo haddana fara badan xoog u soo qubanaya ayay guda galeen fa akhada arajulu alaakharu kii labaad wuxuu guda galay asagana hal nin taasuu sameeyey fa akhada wuxuu soo qaaday alrajulu alaakharu ninkii labaadna xajaran dhagax mujawafan mujawaf ah duleela mujawafka god leh macnaa duleel hoos ka wada duleela ma ahee waa sida weel oo kale ah duleel leh wax lagu shubi karo ayuu ka soo qaaday min alardi dhulka wa mala'ahu wuxuu ka buuxiyey bilabani caanihi wa shariba minhu wuu cabay xaggii huwa asagii wa saaxibuhu saaxiibkiiba asaga iyo ninkii la socday oonka labadaba haayey way cabeen uma saqayaanii anna way i waraabiyeen macahumaa la jirkooda ayagii way cabeen anna way siiyeen wa ana anigu laakiin waa iska cabaaye laa akaadu sigi maayo eh, ma sigaynin buu yidhi asdiqu inaan rumeeyo maa araa waxaan arkaaye ama usadiqu inaan tasdiiqinayo oo rumaynayo waxaan aan arkayo ma sigin buu yidhi inaan rumeeyo waxaan baa run ah maba islihiba ilaan weligii ma arkin arrintaan waana wax aan weligeedba dhicin sidaa darteed baa wuxuu yidhi waan cabay ana waa i waraabiyeen aanan sigaynin inaan rumeeyo waxa aan arkaayo falama irtawaynaa markaan dharagnay qaala arajulu اlmubaaraku ninkii barakaysnaa ila nin barakaysamaykahaye wuxuu ku yidhi lidaraci candhabi ashaati ee rida inqabid urur buu dhahay raabo sidaadii ku noqo ila marka hore way soo barartay isku imow buu dhahay inqabid urur oo isku aruur haddana famaa zaala yanqabid inuu uruurayo kama zuulin candhadii xataa caada ilaa uu noqday uu ahaaday ama uu ku laabtay ilaa maa kaana calaysu markii hore ahaa markii hore say ahaayeen bay naasaheedii ku laabteenoo waxar yar naasaheedii oo kale yay markaa noqdeen cinda daalika markaa agteeda qultu waxaan ku iri buu yidhi lirajuli mubaaraki ninkii barakaysnaa callimnii ibar min haada alqowli hadalkii alladii qultahu aad tiri wixii saan wax yeelay oo aad akhrinaysoo caanaha soo qubay ibar fa qaala lii wuxuu ii yidhi innaka adiga hulaamun canug yar baa tahoo mucallamun la baray ama la bari doono ha degdegin baa waad baran doontaaye innaka hulaamun mucallamun wiil yaroo mucallam ahoo la baray baa tahay kaanat haadihi bidaayatu qisati cabdillaahi bni mascuud taasi waxay ahayd qisadii kaanad waxay ahayd haadihi midani bidaayata qisati cabdillaahi cabdullaahi bni mascuud qisadiisa bilowgeeda maca alislaami islaamka micigiisa id wakti lam yakun uusan ahayn alrajulu almubaaraku ninkaa barakaysnaa ee saa wax yeelay ilaa rasuula اllahi salawaat اllaahi calayhi rasuulkuu ahaa sala اllah alayh wasalam walam yakun mana ahayn saaxibuhu saaxiibkii la socday ilaa ila sidiiqa sidiiq mooye radia allaahu canhu labadii nin ee garmadoobayaalka ahaa ee yimid ee oonkii juhdigii rafaadka haayey nebigii saaxiibkii un ahaayeenba faqad nafaraa way soo baxeen fii daalika alyowmi maalintaa ilaa shicaabi maka maka buuraheedii bay soo aadeen waxayna u soo aadeen lifardi gaboodfal dartii maa ay ku gaboodfaleen arhaqtuhumaa ay ku sameeyeen macnaa gabadfalkii ay ku sameeyeen qoraysh iyo walishiddati maa maa darnaanteedii anzalad ay dejisay bihimaa labadooda oo min balaayin imtixaan ah ciriiri iyo rafaad iyo hanjabaad iyo dhibaato iyo qoraysh kala soo kulmeen wayba iska soo baxeenoo markii uga soo tageen ayagoo shicaabta iyo buuraha iyo meelaha dhikeed ay ku dhex wareegayaan lifardi maa maa darnaanteeda arhaqtuhumaa ay ku sameeyeen dheh qoraysh ee walishidati maa anzalad wixii ay dejisay qoraysh bihimaa labadooda min balaayin imtixaan ah wa kamaa sidii axabba uu u jeclaaday algulaamu wiilkii yaraa alrasuula alkariim rasuulkii sharafta lahaa iyo wa saaxiibkiisii oo wa tacallaqa uu ku dhegayu uu ku qabsaday bihimaa labadooda tacalluq qalbigiisa uu ku xiray faqad ucjiba waa la jeclaysiiyey ama wuu jeclaaday alrasuulu rasuulkii iyo wa saaxiibkiina bilghulaami wiilkii bay jeclaadeen wa akbara waxay weyneeyeen amaanatahu amaanadiisa wa xasmahu go-aankiisa go'aankiisa watawasama waxay u ishaareenay ku tilmaameen fiihi gudihiisa alkhayru khayr tawasamka way u ishaareenoo waxay u ishaareenay u sameeyeen inay u adaroosaan inuu khayr markaa heli doono taasay ku tawasumeen lam yamdi kama soo wareeganin hayru qaliilin wax badan macnaa waxaan saa usii badnayn xataa aslama ilaa uu islaamay cabdullaahi bni mascuud wa carada nafsahu nafsadiisa wuxuu u soo bandhigay calaa rasuuli illaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam liykhadimahu suu ugu khidmeeyo khaadim uu nebiga u noqdo fawadacahu alrasuulu rasuulkii inuu ayuu dhigay salawaatu ullaahi calayh fii khidmatihi fawadacahu waa u dhigo waa u yeelay alrasuulu rasuulkana salawaatu ullaahi calayhi fii khidmatihi u khidmayntiisa nebigana wuu ka ogolaaday wa mundu dalika alyowmi maalintaa laga bilaabo intaqala waa soo guuray waa ka soo wareegay algulaamu wiilkii almaxduudu dheeftii nasiib ka badnaa waa cabdullaahi bni mascuude min ricaayati alghanami arigii raacitaankiisii iyo ricaayadii ariguu ka soo guuray ilaa khidmati sayidi اlkhalqi buu usoo guuray inuu u shaqeeyo khalqiga sayidkoodii wاlumami ummadahoo dhanba ummadaha iyo um-, iyo khalqiga oo dhan sayidkoodii waa nebi moxamede sal اllahu calayhi wasalam u khidmayntiisii cuqbuu ari u raacraaci jiray laakiin maanta nebi moxamed buu weysada u keenayaa sala اllahu calayh wasalam lazina wuu laazimay cabdullaahi bni mascuud rasuul allahi rasuulkii alla ayuu laasimoo in badan buu la joogay salawaatu ullaahi calayhi mulaasamata dilli hooska sida uu u laasimo lisaaxibihi saaxiibkii markaad istaagta adiga hooska kaasoo soo baxaa weligaa ku maayo haddaad cararta wuu kula cararaa maa haddaad fadhiisato wuu kula fadhiisana haddaad istaagto hooskaa wuu kula istaagayaa sida qofka uu hooskiisa u laasimo ayuu nebigu u laasimay sal اllahu calayh wasalam fakaana wuxuu ahaa cabdullaahi yuraafiquhu mid la muraafaqo raaca oo la jooga rasuulka fii xillihi marka uu degan yahay iyo wa tarxaalihi markuu safar ku jiraba xildhibaa markuu degan yahay uusan safar ku jirin tarxaalkuna waa mar allaala markuu safarka ku jiro safar markuu ku jiro iyo markuu safarka ka neg yahay ee gurigiisa uu joogaba yuraafiq buu la ahaa mid la jooga wa yusaaxibuhu mid la saaxibo raaca buu ahaa daakhila baytihi gurigiisa gudihiisa iyo khaarijahu bannaankiisaba id wakti kaana uu ahaa cabdullaaha yuuqiduhu mid kiciya rasuulka idaa maama hadduu urdo wayasturu wuu asturi jiray ida اktasal markuu qubaysanayo ama uu mayranayo wa yulbisuhu wuxuu u xiri jiray naclayhi dacaskiisa idaa araada alkhuruuja markuu bixitaan doono wayakhlachamaa waa ka siibahayey min qadamihi gomdihiisa idaa hama bidukhuul markuu gelitaan doono ama uu hamiyo wayaxmilu lahu wuxuu u qaadahayey casaahu ushiisa wa siwaaka wacaqigiisa wayaliju lxujra qowlada ayuu gelahayey bayna yaday hortiisa qolkana intuusan nebigu gelin ayuu cabdullaahi geli jiray idaa aawaa markuu gelahayo ilaa xujratihi qolkiisa jiifka ah xujradiisii gurigiisa daaqilkiisa waa uga hormarayaa shar iyo dhibaato iyo tuug iyo hadday wax jiraan siday marka hore asagu u asiibto bal iska daaya ina arasuula rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam adina lahu wuxuu u idmay uu u fasaxay cabdullaahi biاdukhuuli calayhi inuu u soo geli karo mataashaa wakhtigii uu doono wakhti allaala wakhtigaa doonto soo gal baa la yidhi xataa waxaa suuragala ah istiidaalaan in loo fasaxi karo wuxuu u fasaxay rasuulka bacdamaa khaadimkii yahay wax allaala waktigii uu doono inuu markaa usoo galo wakhti allaala waktigii uu doono inuu markaa usoo galo iyo waalwuquufi calaa sirihi walwuquufi inuu ogaado uu dul istaaguu ogaada calaa sirihi sirtiisa siraha nebigana inuu soo baarbaaru sirta nebiga ogaado min kayri taxarujin walaa ta'ahumin dembi iyo xaraj la'aan labadaba wax dembi oo loo qabsanayo loo qoraya ma laha taxaruj iyo wax dhib ah oo ka soo gaarayana ma laha inuu sirta nebiga ogaadana wuu u fasaxay min hayri taxarujin iyo walaa ta'ahumin dembi iyo taxaruj la'aan xataa duciya ilaa loogu magac daray bisaaxibi siri rasuuli illaahi sirta nebiga saaxiibkii saaxiibkii uruurinahayey sirta rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaa magacaa loo bixiyey rubbaya waa barbaaray wuxuu ku barbaaray cabdullaahi bni mascuudin fii beyti rasuuli rasuulka gurigiisa guriga rasuulka ayuu ku koray kuna barbaaray ibni mascuud beyti rasuuli fahtadaa wuxuu ku dayduu ka hanuun dhigtay bihadyihi nebiga hanuunkiisa watakhallaqa wuxuu ka dabeecad iyo akhlaaq dhigtay bishamaa'ilihi dabeecadihii nebiga wa taabacahu wuxuu raacay fii kulli khaslatin khaslo walba oo min khisaalihi khislooyinkiisa ka mid ah khaslo macnaha qayb walba oo dabeecadaha iyo waxyaabaha iyo wuxuu nebigu ku sugan yahay qaybqayb buu u raacay xataa qiila ilaa la yidhi canhu xaggiisa innahu cabdullaahi wuxuu ahaa aqrabu nnaasi dadka midka ugu dhow ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sal alla calah wasalam hadiyan xagga hanuunka wa samtan iyo xagga hay-adda xataasuu nebiga u labisana u labisan jiray siduu nebigu u soconay u socon jiray samtiga iyo hay-adda iyo xagga dabciga iyo akhlaaqda kulli wuxuu kaga dhowaa dadka oo dhan rasuulka sal allahu alah wasalam wa tacallama waa bartay ibnu mascuudin fii madrasati rasuuli nebiga madarasadiisii buu ka soo baxay salawaatu اllaahi calayhi meeshaasuu ka soo qalin jabiyey fakaana wuxuu ahaaday min wuxuu ahaa min aqra'a asaxaabati saxaabada midka ugu badan aqrintee ugu fiican lilqur'aani qur'aanka wa afqahihim kan ugu fahmid badan limacaaniihi qur'aanka macaanidiisa wa aclamihim midka ugu garashada badan bisharci illaahi ilaahay sharcigiisa intaa ayuu noqday ilaa madrasadii nebigu ka soo baxay sala اllahu alيh wasalam walaa adalla calaa dalika walaa adalla walaa adalla waxa ku tusaya calaa daalika arrintaana wax kale ma ahee waa min xikaayati daalika arajuli ninkaa sheekadiisii nin kalaa laga hadlayaa alladii ninkaasoo aqbala soo qaabilay calaa cumar ibni اlkhaaab cumar ibni khaaab wahuwa waaqifun cumaroo taagan bicarafata carafa waxyaabaha kale kutusi karaa la tilmaamayaa waxaa kutusaaya arrintaa walaa adalla calaa daalika ama walaa adalla ku tusin maayo calaa daalika arrintaa fahamka iyo cilmiga iyo waxyaabaha uu bartay min xikaayati dalika arajul ninkaa sheekadii ayaa ku tusaysaa wixii markaa uu ku sugnaa alladii ninkaasoo aqbala qaabilay oo soo qaabilay u yimid calaa cumar bn khaaab wa huwa cumaroo waaqifun taagan bicarafata carafa cumar oo waa carafo taagan waxaa kutusaya taana ma jirin ilaa ninka xikaayadiisa maahane eh, faqaala lahu wuxuu ninkii ku yidhi cumar ji'tu waan imid yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow min alkuufati kuufaan ka soo xajiye buu dhahay ka imid wa taraktu waxaan uga soo tegay bihaa kuufa rajula nin ninkaasoo yumlii meerinaya oo akrinaya almasaaxifa masaaxifta can dahri qalbihi dahrigiisa macnaa qalbigiisa dusha ka akhrinaya nin qur'aankao dhanba qalbiga uu ugu jiro ayaa uga soo tegey faqadiba cumar cumar waa carooday saa markii la yidhi waa xanaaqay qadban caro qallamaa ee yareed qadiba midlow kaasoo kale inuu xanaaqay cumar weligii xanaaqaasoo kale ma xanaaqin waintafaka waxaa soo bararay oo soo waintafaqa waa buuxsamay cumar wuu bararay ilaan qofka markuu canaaqo wuxuu noqdaa culays aad iyo aad u weyn sheerkaaga iyo waxaagaad ka cuslaanaysaa marka gobol ka mid ah xataa kaada ilaa uu sigay yamla'u inuu buuxiyo maa bayna shucbatay araxli rarada labadeeda dhinac muqadamkii mu'akharka rarada uu saaran yahay ama raxalka uu saaran yahay ee geela labadiis meesha hore iyo meesha dambe ili asagaa ku jira meeshaas inuu buuxiyo ayuu markaas sigayo inta uya uu ka sii bato wa qaala wuxuu yidhi man huwa wayxak war halaagaagiyo waayo kaa ninka aad sheegaysay qalbiga ka aqrinayee laga buuxiye masaaxifta waa kuma man huwa waa kee wayxaka liibaantaadiiye faqaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu mascuudin waaye waa cabdulaahi bni mascuud famaa zaala kama zuulin cumar kama zuulin yantafiu inuu damahayo yantafiu inuu yaraanayo haddana uu sii damhayo wayasaraa canhu laga qaadayay ka feedmayso wixii culays ka saarnaa xataa caada ilaa xaalihi ilaa caalkiisii uu kusoo laabtay macnaha calaas loola jeedaa ceelkii ka dhammaaday uma kabacdi qaala wuxuu yidhi wayxaka libaantaabiye wallaahi waan ku dhaartee ma aclamu ma ogi annahu baqiya inuu haray axadun axad inuu baaqi ka yahay oo min annaasi dadka ka mid ah axaqu uga xaqnimo badan bi haada almri amarkan minhu asaga xaggiisa arrintan aad sheegtay nin kale oo ku sugan oo maanta adduunka jooga maba jiraba aan asaga ahayn wase uxadiuka waanse kuu sheegi doonaa can daalika arrintaa sababtii aan kuu dhahay ayaan kuu sheegaa buu dhahay cumar wasta'nafa cumar wuxuu raacsiiyey kalaamahu hadalkiisii hadalkiisii buu sii watay faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllaahi rasuulkii allah wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yasmaru mid dhafra oo soo fiidsada ama soo jeeda daata laylatin habeen habeena u saaxiib ah ismaarka waa qofka fiidkii gaara qofka waa taqaanaa markuu cabeeyo ee cabbaar uu soo jeedo nebigaa cabbaar soo jeeday habeen habeenada u saaxiib ah nebigaa dhafray sala allahu calayh wasalam daata laylatin cinda abi bakarin abi agtiisa maxay u dhafreen waayahe maxay u soo dhafrayaan maxay samaynayeen wayatafawadaani waxay falanqaynahayeen oo ay u gurgalahayeen oo ay xusxusayeen oo ay ka shaqaynayeen fii amri lmuslimiina muslimiinta arrintooda yaa baahan yaa dhib qaba yaa wax la barayaa arrintaasay ku soo jeedeene banooni ma fiirsanaynin sala allahu calayhi wasalam arrintaasay ku soo jeedeene haasaaba sideenoo kaloo sheeka beena ma ahayn yatafaawadaan saasaa loo baahan yahay wakhtiga laguma dhumiyo mana lagu haleeyo waxaan qiimo lahayn cala alaqal markaad soo jeedood wax kale xataa qaban weyso muslimiinta arrintooda ka fikir man lam yahtam biumuuri اlmuslimiin falaysa mina qofkaan ka fikirin muslimiinta umuurtooda naga mid ma ahan sidaa darteed haddaadan wax qaban karin xataa ka fakar ee u duceey muslimiintu dhibaatadii waxyaabaha haysataa yatafaawadaan waxay falanqaynaayeenay ka sheekaysanayeen nebiga io abubakar fii amri lmuslimiin wa kuntu cumar waxaan ahaa buu dhahay macahumaa la jirkooda anigana waan la falanqaynaya arrinta uma kharaja rasuulu llaahi baa soo baxay wa kharajnaa maca annagana waan la soo baxnay faidaa rajul waaba nin qaa'imun taagan yusallii tukanaya bilmasjidi masaajidka ku tukanaya lam natabayanhu aysanan noo caddaanin aanan oqoonsanin annaga qofka uu yahay waay mugdi baa masaajidka nal kama tabyaan iyo caddayn nooguma sugno ninkaa qofka uu yahay fawaqafa waa dul istaagay rasuuluullaahi rasuulkii alle yastamicu asagoo dhegaysanaya ilayhi ninkaa xaggiisa salaada qur'aanka ku tukanaya uma iltafata ilayna bacdi waana soo eegay rasuulka oo waana soo milicsaday wa qaala wuxuu yidhi man sarahu qofkay farxad gelinayso ama jecel an yaqra'a alqur'aana qur'aanka inuu u akhriyo radban si qoyan kamaa nasala suu ku soo degay oo kale ah ah falyaqra'hu ha u akhriyo calىa qiraa'ati bni bni ummi cabdin ummi cabdi wiilkeeda suu u oo kale waa cabdullaahi saasaa nebigii maqlay uma kabacdi jalasa wuu fadhiistay cabdullahi bni mascuud nebigu weli waa sugayaa yadcuu wuxuu gudagaa haddana ilaahay baryaayo ila waa habeen dhexe waa saq dhexe ilaahay buu tuugayaa fajacala arasuulu rasuulkii wuxuu gudagalay calayhi الsalaatu wasalaam yaquulu lahu inuu u odhanayo sal tucطa sal tucطa weydiisa waa lagu siinaaye sal tucطa weydiisa alla wuu ku siinayaaye weydiiso alla waa ku siinayaaye tuub ilahay waa ku siinaa subxaana wa tacaala uma atbaca cumar cumar wuxuu raacsiiyey intaa yaquul asagoo odhanaya faqultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka idhi macnaha hadal aad keligaa isku sheegto wallaahi baan ku dhaartay laaqduwanna kalahe oo kalahe waa dheelman doonaa calaa cabdullaahi bni mascuud baan ku kallihi doonaa wala ubashirannahu waana ugu bishaarayn doonaa bita'miini rasuuli rasuulka aaminaysigiisii sala allahu calayh wasalam calaa ducaa'ihi ducadiisa uu aaminiyeeyey ayaanu ugu bishaarayn doonaa cumar wuu iska baxay gurigiis wuu aaday wuu seexday abubakar saasoo kale laakiin wuxuu naftiisa ugu sheekeeyey inuu beri intuu soo kalahu soo dheento uu cabdulaahi u tagu dhaho war bishaaraysa xali nebiga salducda buu yidhi aamiin oo kale macnaha allah kuu aqbalo faqadowtu waan kusoo kallahayo waan kusoo garmaaday calayhi korkiisa calaa ducaa'ihi faqadowtu calayhi waan ku soo kallahay dushiisa fabashartuhu saan ugu bishaareeyo ama fabashartu waanba u bishaareeyey fawajadtu waxaan helay abaabakarinoo qad sabaqanii ilay igaga soo hormaray oo fabashar hortay u bishaareeyeyba markii horena ma qaylinin naftun buu ka yidhi laakiin waa looga soo hormaray laba aad u tartartay ahaayeen inta badan cumar waa laga banin jiray weligii abibakar lama tartamin buu dhaa ilaa waa iga banin jiray wallaa wallaahi baan ku dhaartee cumar waa la dhahaya walaa maya wallaahi alla ku dhaartee maa saabaqtu lama tartamin abaabakarin ilaa khayrin khayrku lama tartamin qatun weligii ilaa sabaqan yidhi waa iga badin jiray maalintii waxaan u dhowaaday buu dhahay tabuuk rasuulkuu dhahay war xala soo aruuriyo abubakar wixii guriga yaalay dhan wuu soo qaaday cumar laakiin nus buu ka soo tegey maalintaa wuxuu isdhahay wallaahi maanta ninka ugu roonbaatee nus xoolaha kamida soo qaaday nebiga hortiisuu soo dhigay abubakar waa kanaa wixii o dhan buu meesha keenayba abubakaroo maxaad uga soo tag cumaroo maa maxaa soo dhaaftay bar baan cidda uga soo tegay buu dhahay barna waa kanaa intaad keentayna allah kuu barakeeyo intaad reerka uga soo tagtayna allah u barakeeyo abubakar adigana dhammaan waa keenay oo yaad cidda uga soo tagtay ilaahay baa uga soo tegey subxaana wa tacaala wallahi waa iga badiyey buu dhahay haddana walaqad balaqa wuxuu ka gaaray min cilmi cabdullaahi bni mascuud cilmigii cabdullaahi bni mascuud bikitaab illaahi uu bartay annahu kaana inuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu ilaahii baan ku dhaartay asaga mooye mid kale uusan jirin maa nasalad ma soo degin aayatun aayad oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ah ilaa hadday soo degtay wa ana aclamu waan ogahay aniga ayna nasalad xaggay ku soo degtay wa aclamu waxaan ogahay fii maa nasalad maxay u soo degtay walow aclamu haddaanse ogaan lahaa anna axadan qof aclama aclamu minii igaga cilmi badan xaggayga bikitaabi illaahi oo tanaaluhu lmatiyu ay ii suurageli karta inaan gaaro laataytu waanu tegi lahaa aayad ma jirto kitaabka alla ka mid ah ilaa meeshay ku soo degtay sababtay u soo degtay waxa ay tahan garanayaan anoo saasa haddii la ii sheego ninkaa cilmi badan oo yaqaana kitaabka yaa meeshaa jooga intaa ka bacdi tanaaluhu lmadiyu aan gaari karo ay ii suurogeli karta inaan u tago laataytu waan u tegi lahaa waa taqaanaa iska fadhi ma dhihi lahayn buu yidhi saa darteed ninkaa saasuu cilmiga ka gaaray lam yakun maahin cabdulaahi bni mascuud mubaaliqan mid ku xeeldheeraaday fii maa qaalahu wixii uu ka yidhi can nafsii nafsadiisa waayo fa haadaa cumar ibnu اlkhadaab kani waa cumar radia allahu canhu yalqaa wuxuu la kulmay ragban jamiica safarley ah ragban kooxdhe oo fii safarin safar oo min asfaarihi safaradiisa ka mid ah cumar ibnu اlkhadaab wuxuu la kulmay qaafilo waa safar waa rag fii safarin safar buu kula kulmay min asfaarihi cumar safaradiisa ka mid ah wallaylu habeenkana wuxuu ahaa mukhayimun habeen mukhayim ah habeen madow uu jiro qufcur jiro ama daruuri ay jirto yaxjubu waxaa ka qarinayoo ka xijaabahayay arakba safarlaydii bidulaamii habeenka mugdigiisa mukhayimkaa iyo habeenkaa daruureedka ahayd ayaa cidka meesha fadhiya iyo cumar ismayna arkaynin cumarna ay dadkiisa meeshaan bay fadhiyaan kooxdaana waa safarlayo meel kaley fadhiyaan sidaa darteed layskuma jeedo waa mugdi wa kaana fi rakbi ragbiga waxaa ku jiraa waa safarka dadka meesha joogee cabdullaahi bni mascuud cumar uma jeedo inuu cabdullaahi meesha ku jiro fa amara cumaru cumar wuxuu amray rajula nin asaga dadkiisa ka mid ah la fadhiyey an yunaadiyahum inuu dadkaa u naadiyo ee uu dhaho min ayna alqowmu qoomkan xaggay ka yimideen xaggeed ka timideen faajaabahu cabdullaahi baa jawaabo wuxuu yidhi min alfaji alcamiiq jiha dheer baanu ka nimid waadi camiiq ah ayaanu ka nimid qaala cumar wuxuu yidhi haddana ninkii buu amray ayna turiiduuna xaggeed u socotaan xaggeed doonaysiin jidkaa la ysku helay faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi albayt alcatiiqa gurigii catiiqa ahaa catiiq waxaa loogu bixiyey xaramka walyatawafuu bilbayt alcatiiq waa xaramka waa gurigii catiiqee la xoreeyey wax laguma dilo baabdiisa lama qaato waa catiiq catiiq waxaa kaloo lagu fasiraa qadiimka ahaa ina أwala baytin wadica linnaas waa gurigii ugu horreeye dadka loo dhigay idan waa bayt catiiq ahee qadiim ah faqaala cumar wuxuu yidhi ina fiihim caaliman walahi caalim baa idinku jira haddiiba jawaabta noocaanay soo baxday caalim baa idinku jira wa amara rajula nin buu amray fanaadaahum inuu u naadiyo ayu اlqur'aani acdam su-aashaa weydii buu dhahay qur'aanka ay aayadee u weyn faajaabahu cabdullaahi baa soo jawaabay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa ta'khudhu sinat walaa nawm aayat acdam qur'aan allaahu laa ilaaha allaahu alle laa ilaaha ilaah ma jira ilaa huwa asaga mooye alxayu waa alla nool alqayuumu ee taaganoo maamula inuu koonka maamula u taagan laa ta'khudhu ma qabato alle sinatun gamaanyo walaa noom iyo hurdo sinadu waa lulmada yaree hurdada ka soo horaysaa ilaahay ma qabato hurdada weynna ma qabato qaala cumar wuxuu yidhi naadihim dhawaaq haddana ayu lqur'aani axkam qur'aanka ayaddii ugu xukun badan dheh ayaddii ugu axkamsane ugu cadaalad badan faqaala cabdullaahi ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaan waitaa'i dilqurbaa aayaddaa buu akhriyey ina allaha ilaaha ya'mur wuxuu amrayaa bilcadli cadaalad iyo walixsaan ixsaan fal iyo wa'iitaa'i in la siiyo dilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka xaqooda ayaddaasuu sheegay faqaala cumar naadihim ayu lqur'aani ajmac aayadee qur'aanka wax kulmid badan aayadee qur'aanka wax jamcisa faqaala cabdاللaahi faman yacmal miqaala daraةi khayra yara waman yacmal miqaala daraةi sharan yara aayaddaa waay buu yidhi faman yacmal qofkii sameeya miqaala dara ilma aragti wax yar khayr ah yar uu arkaya laga dayaci maayo waman yacmal miqaala daraةi dare culayskeeda wax la eg qofkii sameeya sharan oo xumaan ahna yarahu waa ajmac aaya faqaala cumar naadihim haddana ayu lqur'aani akhwaf qur'aanka aayaddee u cabsi badan faqaala cabdullaahi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bih walaa yajid lahu min duuni اllaahi waliyan walaa nasiira aayaddaasaa ugu akhwafsan buu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab yuhuud maxay dhahday haddii nebi muuse annaga nala ka soo bixiyey wax naga sarreeya maba lahanba intiina kale waxaatiin ma laha nasaar baa soo boodo ciise ayaguna sheegteen muslimiintii baa soo boodo nebi maxamed bay sheegteen laysa biamaaniyikum baa la yidhi yididiiladiina ma aha walaa amaaniyi ahlilkitaab reer ahlukitaab yididiiladooduna wax ay tahay ma jirto man yacmal suu'an qofkii xumaan sameeya ogaada yujza bih waa laga jaazin walaa yajid lahu min duuni illaahi waliyan walaa nasiiran kana ummatu moxamed ahaa iyo kana ummatu ciise ah ma jiro qof kastoo xumaan sameeya waa akhwaf aaya markaa faqaala cumar wuxuu dhahay naadihim haddana u naadi ayu e, lqur'aani arjaa aayadee qur'aanka ugu rajo badan faqaala cabdullaahi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahi in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa alkafuur raxiim waa aayadda loogu rajo badan yahay waa aayadda lagu joogo waa aayadda dadka ahlu macaasida ah hadday ka soo laabtaan ay si fiican ugu rajahelayaan qul dheh yaa cibaadiya addoommadaydii aladiina asrafuu xadgudubtayey laa taq calaa anfusihim nafafyaalkoodii ku xadgudbay dilay xaaraan cunay zinaystay wax kastoo xumaana sameeyey laa taqnauu min raxmat اllaah naxariista allaa ka qoorsanina soo ilaahay ma naxariis badna subxaana watacaala ciddaad dembiga ka gasheen soo asaga ma aha haddaad u laabateen waa uu idinkugu dhaafi waaye ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembi dhan waa dhaafayaa kistoobuu dhaafaa kistoona ma dhaafi kara ma aha jamiican dhammaan waa cafinayaa inahu ilaahay huwa algafuur raxiim waa dembi dhaafa naxariis badan faqaala cumar naadihim ay fiikum cabdullaahi bni mascuud u garta qof kaloo saa u jawaabi kara maba jirada war ma ina mascuud baa idinku jiruu yidhi faqaaluu allaahuma nacam haabay dhaheen walam yakun cabdullahi bn mascuud maahayn qaari'an qur-aan akhriye caaliman cilmi badne caabidan cibaado badne zaahidan zuhdi badanoo adduunka ka zaahiday fa xasbun oo keliya intaa ma ahayn wa inamaa kaana wuxuu ahaa maca daalika intaa iyadoo ay jirto qawiyan xoog badne xaaziman go-aan badne mujaahidan mujaahid dagaalyahan ah miqdaaman horta socda miqdaam ee hor socda ah horjooga ah gadaal ma mari jirin idaa jadda aljiddu arrintu hadday dhammaanaato haddii xaalka isbedelo qur'aan akhriyaba ha ahaado caalin iyo caabidba ha ahaado zaahid wardiyaba ha ahaadee arrintu hadday meel xaqaraara gaarto hortuu soo mari jiray faxasbuhu waxaa ku filan faxasbuhu annahu أwalu muslimin inuu yahay muslimkii ugu horeeyey calىa dahri اlardi arlada korkeeda saaran jahra la jahray bilqur'aani qur'aanka bacda rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam nin qur'aan ku dhawaaqee kor u qaaday nebiga cid uga horaysay ma jirin asaga nebiga qur'aankii markuu qur'aanka qof la jahro muslimiinta ka mid ah oo nebiga kaga horeeyey cabdulaahi ma jirin faqad ijtamaca waxaa kulmay yowman maalin sababtoo la tilmaamayaa asxaabu rasuulillaahi nebiga asxaabtiisa fii makata maka ku kulmay wa kaanuu waxay ahaayeen qila kuwa aad u yar mustadcafiina la daciifsadoo tabar daranoo mushrikiintu ay cadaadiyaan faqaaluu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaarannay maa samicad ma maqlin qurayshun quraysh haada alqur'aana qur'aankan oo yujharu lahaa lala jahrayo bihi asaga qadun weli wallahi way ku macaanaan lahayd nimankan gaalada ah qur'aankan mucjiska in la maqalsiiyo faman rajul yaa nin yusmicuhum maqalsiin karaa iyaahu war yaa maqalsiin kara qur'aanka inta quraysh u taga yaa kor ugu qaadaya fartuu taagay faqaala cabdulahi bn mascuud ana asmicuhum iyaah anaa soo maqalsiinaya ayaga faqaaluu waxay dheen maya ina anagu nakhshaahum waan kaaga cabsanaynaa calayka korkaaga innamaa nuriidu waxaan doonaynaa rajulan nin lahu leh cashiiratun tol nin qabiil looga cabsado leh ayaa rabnaa bay dhaheen taxmiihi ilaalisa wa tamnacahu ka difaacda beedhow haddii weerar ay kusoo soo qaadaan ninay qabiil ahaan uga cabsadaan ayaanu doonaynaa minhum xaggooda wa idaa araaduuhu bisharin hadday shar la soo doonaan faqaala qaala cabdullaahi wuxuu dhahay dacuunii idhaafa fa ina allaha ilaahay baa sayamnacunii iga celin doona oo yaxmiyanii asaa iga ilaalinaaye tol iyo qaraabo ilaahay baa ii ahe ii daaya buu dhahay rabbaa iga mancinaaye tamnachu minhum uma intaa ka bacdi hadaa wuu jarmaado wuu ka lahay waa aaday ila اlmasjidi xataa ataa ilaa uu tegay maqaama ibraahim fi duxaa waqti barqa'a wa qurayshun qurayshna juluusun ay fafadhiyaan xowla alkacbati kacbada gaararkeeda fawaqafa waa istaagay cabdullaahi cinda almaqaami maqaam ibraahim agtiisa waqara'a waa akhriyey bismi اllaahi الraxmaan الraxiim raafican biha sawtahu asoo codkiisa kor ugu qaaday alraxmaan callama alqur'aan suurad cajiib badan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan suuraddaasuu ku akhriyey wamadaa waa waday yaqra'uhaa asagoo akhrinaya fata'ammalatu quraysh qorashaa ta'amul samaysay way yaabtay madaxay kor u soo qaadeen wa qaalad waxay tidhi maadaa qaala muxuu odhanayaa ibnu ummi cabdin ummu cabdi wiilkeeda ina ummu cabdi maanta muxuu sheegayaa tabban lahu hoog ha ku dhacee halaagkii hoog ha u sugnaadee sheegayaa maanta innahu yatlu wuxuu bacda maa jaaءa bihi muxamed wuxuu muxamed la yimid qayb ka mid ah qayb ka mida ayuu akhrinayaa wa way u soo kaceen way u soo istaageen ilayhi xaggiisa wa jacaluu waxay guda galeen yadribuuna inay garaacayaan wajhahu wejigiisa wahwa asaguna yaqra wuu akhrinayo uusan danka gelaynin xataa balaqa ilaa uu gaaray minhaa suuraddii maa shaa allah intii ilaahay uu doono an yabluqa inuu ka gaaro uma insarafa wuu soo aaday ilaa asxaabihi asxaabtiisii buu soo aaday wa xaal addamu dhiigga yasiilu uu ka qubanayo minhu xaggiisa gacantiisa say garaac iyo bud iyo ul iyo baakore ugu wadeen dhiigaa ka soo qubtay faqaaluu lahu waxay u dhaheen haada aladii khashaynaaka calayk waa kan kaan kaaga cabsanayna intaan baan diidaynay macnaha haadaa kan alladii kii waaye khashaynaa aan baqaynay calayka korkaaga faqaala wuxuu dhahay wallaahi baan ku dhaartaye maa kaana ma aha acdaa'u ullaahi cadowyaalka alleh ahwana kuwa ka daciifsan fii cayni indhahayga minhum xaggooda al'aana hadda haddayba iisii tabaryaraadeene wain shi'tum haddii aad doontaan lauqdiyannahum waan ku kallahayaa berita haddana bimilihaa sidii oo kale qadan beri qaaluu waxay dheheen laa maya xasbuk intaasaa ku filan iska dhaaf laqad asmactahum waad maqashiisay maa yakrahuuna waxay ka hanaayeene caasha waa noolaaday cabdulahi bni mascuud ilaa zamani khilaafati cumaan ibni cafaan radia allahu canhu ilaa zamankii khilaafadii cumaan falamaa marida markuu xanuunsaday marad almowt xanuunkii geerida jaahu cumaan baa u yimid caa'idan asagoo soo booqanayey faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa tashtakii maxaa sheeganaysaa maxaad sheeganaysaa inta ay xanuunaysa iyo dhabarkii wadnuhu filaaya qaala wuxuu yidhi dunuubii dembigaygan ka sheeganaa buu dhahay xanuunka waxba ma aha mar un baa laga tegi cifmaan wuxuu islahaa madax xanuun iyo dhabar xanuun iyo ku dhihi doonaaye waaba loo bedelayba dunuubi dembiyaalkaygaan ka sheeganayaa qaala famaa tashtahii maxaad ishtahaynaysaa maxaad jeclaysanaysaa wuxuu maleynahay waxaan rabaa wax dhadhanaan iyo hilib saa la yeelay iyo saa maaha faqaala raxmata rabbii rabbigay naxariistiisa buu dhahay subxaana wa tacaala qaala alaa amura laka bicaطaa'ika maku siiyaa caطaءa aladii amtanacta can caqdihi munda siniin caaadaadii xoolahaagii maku siiyaa imtanacta aad ka reebtoonaatoo diiday can akhdihi qaadashadiisa munda siniin ilaa nin kastaa baytulmaalka waxbuu ku lahaa way diidi jireen markaasuu iska buuxsamaya baytulmaalka hadda maku siiyaa qaala laa xaajata lii bihi anoo nool oo sii noolaanayaan diidaye hadda sida yeelaan dhiman rabo laa xaajata lii bihi wax ka leeyahay ma laha qaala wuxuu yidhi yakuunu hawa ahaada libanaatiga gabdhahaada min bacdika adi gadaashaada qaala atakhshaa calaa banaatii alfaqr atakhshaa ma cabsanayaa buu yidhi calaa banaatii gabdhahayga miya alfaqra faqiirtinimo oga baqayaa innii anigu amartuhunna waxaan amray an yaqra'na inay akhriyaan kulla laylatin habeen kasta suurata waaqica idaa waqaco wa innii samictu waxaan maqlay rasuul allah yaquulu odhanaya man qara'a qofkii akhriya alwaaqicata kulla laylatin habeen kasta lam tusibhu faaqa abadan fakhri weligii asiibi maayo walamaa aqbala aleyl habeenkii markuu soo qaabilay la gaaray laxiqa wuu la haleelay wuu la kulmay cabdulahi bni mascuud birafiiq اlaclىa rafiiqii sare waa dhintay baa loola jeedaa walisaanhu carabkiisoo radbun qoyan bidikri اllaahi dikriga alla ku qoyan yahay idaa waqaca iyo wax isagoo sheeg sheegaya nadiyu biaayaatihi اlbayinaat ku dhawaaqaya oo sheegaya biaayaatihi ilaahay aayaadkiisii albayinaat ee markaa cadcadaa waxaan meesha oga baxday saxaabigii cajiibka badnaa cabdullaahi bni mascuud rabbi haddii yidhaahdo waxaanu geli doonaa salmaan alfarisi oo qiso aad iyo aad u cajiib badan markaa watay sida hadaaiba aad maqlayseen berito masaajidka waxaa ka jira baa la yidhi xaflad oo lagu furaayo ee tarta ee tartanka qur'aanka marka insha allah berito cashirka wuu noo joogayaa waxaan ka soo qayb gelaynaa xafladda ay muxaadaraadka dhici doona maalinta ku xigta casharka noo ahaan doonaa insha allahu tacaala beri marka walaalahin baan usii daynaynaa kursiga ilaahay idinkii maalinta ku xigta inoo ballanaa wabilaahi towfiiq wallahu aclam